kawad rugtaa ahayd rugtii bihitniman oo wili addakin yani loo tayamum ajligeed rugtaasa loo tayamum ajligeed rugta bihika ahaato rugaa ilaa kacbeeni mehaan oo dhaqida oo ilaa qanqa way ku taalaa faray ku taalaa resba gaartaday ku taalaa kulli dhaq way kaalawaan marka ajrigeedaa loo tayamumaa taas darteedii oo boogta ku taal ximintaa ajrigeedaa loo tayamumaayo usoo tayamum markii meel la gaaro joogso hadhaqin yani tayamum isengeji intii soo laqda engeji oo biyaha lahay bacdi soo wata gaa lugtii yani ajrigi tayamum haddii tayamumka bacdi lugta meedi dhinaay oo biyo aan gaarin aa dhakiisa meesa dhakiisa tayamumka baa hadaad ka baxdi tayamumkii waysid dhamay soco hadaba ka soco maxaa ahaay fain kaana mucdian faasao ishtiraadu tayamumi wakta gasli caliili meeno mucdis waysa la-aanas yahay afka mucdiska iyo xadad alabar ma ahe waysa la-aanas yahay maxaa lihi ishtiraadu tayamumi waxaa la shardiyaa tayamumkii waxaa loo shardiyaa wakti kasl caliili sisoo sheeg ajbigeedii a tayamumaysaa hadana iyada ways qaaday ma waysadii yani angejihaysaa tayamumkii caadad bilaabay waxaa leeyahay markaasay نوyت marka dhs تaمka suubey مaaa eleysa نوyت اsتباعة فرض الصلاaة hal waa dhamaad hal ximana ahaa fain juraha cudwaahu soo erhen fain juraha hadii la oo magaciisi cudwaahu lamadiisi xim lama ximin lamadiisi ximin hadii oo la jiraaxeeyo fakaymumaani lama taymumaa yajibaani waajibaayaan fain jurixa hadii oo magaciisa la jaraaxiyo ninkii muxdiftahay kii waysada qabin waayo ninki janaabada qabin ma aha cudwaan laba ximin oo xibnihiisa ah oo min acdaai lwudu kamid ah ala jiraaxi amase isticmaal maa aad biyihii isticmaalkooda laga reebi jiraax la-aana loo reebi wajibu waxaa waajibaa tayamumaan yaa waajiwaayaan lama tayamum aa waajiwaayaan asaxaa lagu dhisaa maxaas ahay ishtiraadu tayamumi wakti qasl caleeli hadda boogtii meelyaalka ay ku dhacdii yaa tacadudeen lama meelay noqdeen lamadi isku xigaanka dhigba masalanka wejigaa magaciisi jariix noqday gacantiina jariixay noqotay toli jariixay noqotay gacantiina majruuxa waay oo jiraaxa yani ku dhacday boogaa ku taalaa gacantiisa ninka lamadi iyo wejigiis iyo gacantiisa boog ku yaaliin labadii xibin iyo magaciisa oo isku xigeen waay waysta markay waysraay waxa isku xijihay waa ahaayeen wejiga iyo gacmanka lamadii xigin oo mutuwaaliga ahaa ya jiraaxadii ay ku dhacday aboogeysa wejigana booga ku taalaa yani wixii lugtiina gacmakiina boobaa ku yaalin matalan waxa waaye ninkii yani oo maal indhaha loo qali ninka isha laga qali hal il laga qali ama lama laga qali kii ka tiraahidba wejigay ku yaalin ba biyina waa loo diidi oo waxaa laga ilaalihaa biya laga ilaalihaa gacantiina booga ku taalaa meelaa boog ugu taalaa siila l fatayamaani lama tayamamaa yajibaani waajiwaayaan lama tayamum a waajiwaayaan <coughs> lama tayamum a waajiwaaya maxaa waaya shelayla biyo waa laga dhowraa tayamum a waajiwaaya mal lama tayamum a waajiwaayaan marka hadii saas yani marki meha lama tayamum a waajiwaan laleeyahayo tartiibta waa la ilaaliha tartiibtii waa lalahaa muraacat tartiib markaa waajib waaye shardi waaye biyana waa la ilaalihaa yani lugta barkeeda laga ilaalihaa goday gacanteeda laga ilaalihaa gacantee laga ilaalihaa haddii amarka saa asnaado awal wejiga dhak wejiga awal dhak markii wejiga dhakdeed maxaa heray lamadii gacan dhaki doodaa hertay waxaa heray wejiga meeshiisa fiyo waaya dhakay wejigana waa ku taalaa yani gacmo kiina waa ku yaalin wejiga meeshay fiyo inti fiyo ishay ku taalaa bida bidig alla naga koriye dhaawaci boogti kuwa taala oo isha laqali labadii ilaa laqali gaabtaa la saari ama mala saarin yani kii ka ahaada be maxaa yeelay yani booqyaalka haddii afkood furi yihiin waa la masixaya korkood haddii afkood furi yihiin hadda saatir masaarna malahaya saatir weligiis waa mala soo gaari maanaa biyihii waxa ulakeeyey waxay ku taalaa il waxay ku taalaa yani geeska yani wajigaada um, barirta kaaga taalaa meyka ahaada cankaa yani boqta ku taalaa gamada cambirko ay ku taalaa inta fiyo waa soo weysay intii hertii oo dhaqidood markii la gaado engeji mihii dhakday sidii la haddii engejis kabacdi markaad kagabagabeyso kagabagabays kabacdi hadda maxaa soo hela dabaate waxaa soo hela lamadii gacan o lamadii gacmo dhas lugtii soo dhas ma saho idwaaho ah. maa ah, masalan wejiga taan waayo yadda haddawaate gacantiyaa la gaari marka inta wejiga dhaqayd oo gabagabay lama teen maa waajibaha haddana maxaa ku helay gacantiyaa dhaawac ku yaalan waana isku xigaan wejigiisoo dhas waa tee mata og tahay teeda waa ka baxdi haddana wejigiisa ways waysay markii gacanta lasoo gaarmay fiiwaso dhahda wejigii gacantiyaa yani boo ku taalaa boogta gacanta ku taal ajrigeedaa loo gabagabaysaa taa darteedaa loo gabagabaysaa kabacdi gacmakii inti fiiw dhah markii gacmanka hala gaaraba madhaqayso gacmanka mehi ugu taalabe mala dhahaayo waa tayamumay haddii tayamumti kabacdi hadda waa ke waa soo ways qaadati haddii ways qaadad kabacdi waxaa la joogaa wakti qaslcayada la joogaa maifoga haddaan dhaqo yadii ka dhaq madaxii masax haddii lugta ay ku tahay haddii lug ay tahay sidii waay taani lugtay ku taalaa boogtii markii lugta lasoo inteed gacmanka dhaqdiid oo tayamumtid oo dhamaystad markii lugta lasoo gaaro waa tayamumeysa waa soo qaaday sii soo sheegnay wejigiiyaa dhaqday gacmakiyaa dhaqday lugta boogta ku taal daraateedii gabagabaysay alo gabagabaysaa adawaata meaasi waa tayamumtay lugta inteeda fiyo oo soo xirtay haddii saddex himin ay ku taalo waxaa laga rabaa magaciisii haddii saban ku taalo saddex taymumaa laga rabaa haddii biyaha laga dhowraa jamiic acdaa laga dhowraa xibnaha dhan biyaha laga dhowraa waxaa laga rabaa markaasi hal tayamum kaliya haddii cudwaahu fatayamumana yajibaan kulu waaxidin mid la arkane tartiibka kul waaidne wakti aslihi astaymumaa mar walba marki dhaidiis lasoo gaaro astaymumaa maalan ba waa kana xibnihii mula xibn isxigaan waa tin soo sheegna wejigii sidii intaan hadii biya intii fiyo hadii lasoo inti lasoo hadii lasoo tayamumo oo lasoo weysi qaato oo weysigii mehi looraway waxay ka hereen waala tayamumaaya markaas haddii tayamumkii dhamaado mehi fiwa haddana waa loo laqaa waa dhaqaa taana waa laqaa tartiib markaasi looma baahna waktu tayamumi waktigaas waaye wuduء lwajine waa taagan yahay tartiib beenkooda iyo gasli saxiixa iyo tayamum liljuxi ma ahaanin shardi uma ahaa saas hadii yani taymu saddexaad marka afar ximanaaba yani afar afar waay taymum waay mano amale waaye sidii waadan waxaa waaye masalan yani afar ximinaa jiraaxoodii haddii jiraaxoodii waxaa waajiba afarta ximin masaxdii waa kana ka baxsan tahay babadan jiraa ma ku jira mog tahay marka waxaa waaye laftii oo waa weys qaadeeyey horta saddex ximin ku jiraaxo waaye aa waa taymumi yani waa horta waa waysaad qaadaysaa bacdiyaa taymumaysaa haddana haddii mehifii waad dhakaysaa haddana waad taymumaysaa haddana markii mh oo la gaara waqtigiisa haddaad dhakaysad bacdana saasay ku socota ma farximin mar inagaysaa jira marka kolka dhamaantiis waa noo imaan doontaa insha allah kusuga meesha xadii dheerku lahaa nabiga kusuga ya rasuulallah ani waa junuubiya siri waa junuubi kabacdi waxaa igu dhacdi janaabo waxaa igu dhacdi asliha usuga imikaas janaabad igu dhacday yani marki janaabad igu dhacday bacdiya siri yani waa iska yani baysta qaatay yani baa ka haabartay waa bardiyaas maa ahay yani haddii bardi ahay aniga bad waa tayamumay waa tayamumay lakin tayamumoy ka bacdi markaas waxaa jiri markaan tayamum bacdigeedii waa iska wadugjeesay asxaabtay aan dushiyey asxaabtay aan dushiyey salaatu subaxa ahaa nabigaa ku sheegay bacdis nabig ayaa camar asxaabtaa maa dushisa asid adoo janaaba qabo maxaa yeelay siri adoo janaba asxaabta waxaa sir samictu allaha tacaala yaqulu laa تqtl anfusakم aن الlaha kana bkم رaحيm wa ilaah siri awish ilah waaa sira siri samit laha taa maqlilhay alaa تqtl anfusaكم naftiini yani hadilina aن الlaha kana bkم رaحيm nabig nabiga maku inkirin nabiga ka aamusi waa hosli waa hosli waa ka aamusi nabiga marka sheegi magaciisu ad ku aamusane yani waa dhamaada suna kamil xadiidkii iqraar amase waxaas ahay magaciisii waxay aad hool i ficil ay ahayd taas marka fii imki duula kubushi oo kamid ah hoolkan oo si samictu llaha yaqulu samictu llaha yaqulu meesheedi nin matraf lihiraa hoolkan bushi waxaa siri قال النبي قال الله تعالى مرينة سمعت الله يقول أسر سمعت الله يقول مكة شيء يعني ما وحواه حديثه على فائدتي وائد بدن على فائدتي حديث صحيح واي تصحيحنا واي واي متقاد وحواه يعني مكي حنين تابي لما شبابي hadka cabsd inaa mid laga cabsahay inaa tayn banaan waa laga qaat ina ayaal wujuud ilmaa kalamaad laga faaidaysi waxawaaye ninka janaabada qabo inaa tayamum u banaan yahay faaida saddexaad waxawaaye qabowga hadis daran yahay in loo tayamumna inaas banaan yahay safar yani hadis yahay icaada waa udhaceysaa waa ku celihaayo si afaraad waxawaaye hadadka yani makorna haayo makorna maxaa nabiy sala allahu alayhi wasalama waxaad ku magacaawi junubaad ku magacaawi waa ku warna yani ninka waysadahayo salaadiisii ishanaad inay banaan tahay hasla mutayamin nin wey gaba gabaystii galaashiisii nin weysaystay oo tayamumi oo yani oo oo man oo yani rusa aan lahayn oo ruksaka ilaahay yani iska yani nin owesaisay nin tawamumay gadaas inaskuturka inay banaantaha walaga qaati kulamaad musaafiriinta in jamaaca loo suneeyna waa laga qaati kii todobaad waxa waaye ninka saaxibulwilaaya ah imaamnimada salaada axdeedii kasa xaq u leh yani hoorkiisii yani ajo ninka dhahaadiis kaamil ah oo dhahaaradiisi daruura ahayn maxay tayamum dahalis daruura waayo dahalatu tayamum daruura waayo ninka tayamumin oo ways caajisa waysa qaatay dahar ah, haasi ka badan kaasa dahar haasi ay kaamil badan tahay ama waa ka xaal fiican yadi mutayamimka ima imaam asaxa karo oo gabashiisi karo inay banta xadiis laga qaatay iyo haddana waxaa laga inay banaanta insaanka inay sidaa samictu allah yaqulu o allahu yaqulu ومd الله يقول kda sigadan laftigaana niman taaبiciina barkoodi yani oo taaبع ah barkoodi مطرح بن cabdاللah بن شhفاr min lahiraa yaa maعي sida waxaa laleeyahay sia kalmaad lhira alraba qaal الlahu taعaalى kana si lhiraa qowlkiisa shaad waaye ninkaan baatil waaye kitaabka iyo suna aan raddihaayaan iyo isticmaalka oo dadka umada isticmaalkoodi maxaa yeelay daliilkiisii maqsuud ahna soo sheegay imaam nawawi kutugiisi kitaab adab اlqraa asku sheegay kitaab اladkaar asku sheegay maxaa yeelay qaal allahu tacaala ilah as wallahu yaqul laq qaal allahu tacaala ilah wallahu yaqul laq as calaa kuli xaal waxaa daliil asu yahay xadiidkan camar umm bin caas inaa fadiila weyn as maxaa yeelay iyo istinbaadkiisa waa wanaagsanay aa laga kasi maaa qur'aanka istinbaadka maxaa siri nabiga masiis ku sheegaayey ilaah waxaa siri yaa waxaa siri yaa laa taqtiluu anfusakum siri in allaha bikum raxiim intaas mas'alada axkaamtan mas'aladan axkaamteedii yani haan hadda tawadi waaye saddex ula kaceen oo nooca ay ula baxeen mardi oo yasiir ah oo isticmaalkiisi biha oo hadii loo isticmaala dhib aan keeneynin talaf aan keeneynin bush aan zaaidaheynin marad makuufna aan keeneynin bul aan keeneynin xanuun zaaidna aan keeneynin yani foolxumo oo ood oo <clears throat> daa'ir aan keeneynin maxaa waaye kuwaas dafoor xanuunkii camal waaye dood xanuunkii camal waaye sandadii camal waaye iyo wixii kuwaas kuli in loo tayamumo banaan ila kalaas hadha ma loo tayamumaayo guus xanuun ma loo tayamumaayo bahwar xanuun ma loo tayamumaayo inta waay maxaa tayamum ruksa waayo waxaa loo baneeyey ruksadaasne daruura daraadeed marka daruura ilaa daruura wax mala baneeyo maana daruura mataalo laagilmaa waayo dararka ma cabsihaayo tayamul ma baneeyo hadii almalbedka cabsahaayo maxaa yeelay biyaha nabigaaba amri min khanda qabo maxaa alxumaa fayxun min faaci jahanama jahanamada afuufteedii ay kamid tahay kulaalkeeda faabriduuha bilmaayi nawaabhiriida waa bukaariya muslim waa wariyey xadiidka kale ibn cabaas آله وصحبه وسلم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعين يا كريم شيخنا احمد بن وحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه فان كان هدو هذا هدو يهي ستره وذلك كان ستره انت مدينه كجبيرة دلب في عمل كجبيرة دلب في عمل كبيرة واسع لا يمكن أن يصير زلينين يجعها سيد بيدي غسل الصحيحة مشفيه دغا وتيمم وجب جبيسة كما سبق سيئو وسبق سي في هرمسي في صوت خي أو خلق وإن كان هدوه هي haduu ahaado yani satri haduu ahaado cala alcudri xininkii korkeedii satri haduu saaran yahay وdalika saada kajabiiratin galabtii camal jabiiratin sabkii lamanida galadaa gal kajabiiranti galabtii camal waayo xibintii oo biyaha isticmaalkeedii loo diiday ama ka diiday hadii satri wa dabool haduu saaran yahay wadalika daboolkaasi sabiiratin dalabkii camal waay dalabkaasoo laa yumkin ansuura galeyni wadcuhaa sibideedi ansuura galeynin asl صaxiixa maxaa yeelay bahala daruura ah waaye dalaynaad ala rabaa inti yani shirka geli karto ala subiha marka kabacdi watayamam waa gabagabaysahaa hmm, waa gabagabaysahaa kamaa sabaqa si soo dhakdiyaka gabagabaysahaa waxaa u daliil ah abu daud xadiidkii fi daari calaa kulhaa mid walba daari abu da rijaalka ay ka wariyeen rijaal oo suqaad ay ahaayeen waxaa laga wari ninkii jaabirka oo dalo dakri nin dakriyo jaabir la yiraa haada ah, dakri usoo dakranaas ixtiraamku dhahay waa haweelta diiyaa dakarkii yani aagaari waa dhinta nabigaa loo sheegay sala allahu alayh wasalama waxaasir nabida inamaa kaana yakfii inamaa kaana waawaa yakfii waxaa kaasi yahay an yatayamama inuu yani oo aa kaasi ku ahaa وyctib calى ra'sihi sarqa madaxiisna good isku xirto uma bacdeedi ymsaxu calayha korkeeda masaxo kabacdi yasilu saa'ira jasadihi inta madaxa good ku xiro isku xirto oo yani ah, masaxo korkeed goodka hortiisi korka kalena iska raaha jinaabas daqaweynasa masaxi lahay inta lasahay masaxi biya almasixi doona doona kama sabaqa tafsiirkiisi mucjidka fiigiisii maxaa ahaa sigiisa lahay sadaqasii soo maxaa waye kiisii mucjidka ahaa yani tafsiirka waa ilaalihay tayamukana waa tacadudaay cilada markay tacadudo wayra dalika ala kasalkiisii haddii madciga suuri waayo absi aan aan jirin oo maxduur maaha jirin waa waajibaay aban laakin afar saddex imaam waay leeyihin madal waajiba maaha sidii la furo ama safaqa wayajibu maca dalika kaa waxaa waajiba masxu kuli jabiratihi garabkiisii kulligeedii masxeeda waa waajiba bimaa macnaha fain kaana waxaa la wadaa hadii la helo fain kaana manaha fain wujida tam laga dhigo fain kaana manaha fain wujida hadii la helo saasaa kaanada taama waay hadii la helo asitru asirki hadii la helo sameyda wadalika kaayaas sitr waa kajaburatun waaye jabura waa ah wasuuqi dhejintii waaye raasadi saarne waxyaalkaas wixii lamid taha an la siibi karin hadii lasiidiya galaale hadii amarka saaca yahay hadii amarka saafis yahay yani hadda saacas yahay صaxiixa waa dhaqaa macnaha kasfiha fiyo was dhaqaa hmm. mala shardiga ilahay hadii markaasi inaas yani tartiib uma ka bahan haddii janaaba ay tahay muxadis ma ahayn haddii wayse asyahay kala qaad haddii janaaba asyahay haddii wayse ay tahay sidso ogaata waaye sidii yani as utayamuma yatayamamu kama sabaqa muraacaat tartiib itartiib la-aan basi ahayd haddii junub asyahay maxaa shardi ma ahayn tartiib shardi ma ahayn haddii junab hadii nin janaaba qaba asyahay ninkaasi yani tartiib shardi ma ahayn hadii waysal ah, ah, yahay muxdis yahay wakti fasl caliilias ahay watayamamu kama sabaka sameeno wakti fasl caliili soo marteen waaye oo shalmaantanaan aan soo sheegnay sidii aska hadii muxdis ahay oo waysa haddaas waysa qabiin oo magaciisii astayamumaayo oo meana jabiira ay saaran tahay ay saaran tahay sidii le hadi janaaba o bilaa tartiiba waay sidisoo sheegni waay qofka maydku aanaayo naakiisa boo kurtaala ajabkaas wiyaala acdaa taymumna ma aha acdaa wuduna ma aha laakin janaaba waardiya korkadaannahay maas bugta oo boogta ay daraadeedii waa utaymumaayey ama khalooska ahormariyo ah ama saamaka ormeek ahay maka siniga janaaba i hadda oo sakrnay camal oo magaciisi biha gaari oo dhinkii camal maay biyaa dunubi takasiisyaa biha dhigay hawii loo sheegay asig aa kaafi lahay masbaa kaafi lahay ma yani buktana good saarto oo biha kor biha kor oo masaxo masaxsan biya gacanta la gaarti saar hadii baysalaan asyahayna kasibas waqti qasl caleyhi maxaa waa soo sheegna markii gacanta ay ku saar lugta ku taalo intaas mahin haba awoodo ku taala afartii meel midkoodu waata yani masuuliyadka qaadahay waangejahay markii lugtooda joo markii lugtooda joo waa joojihay intii gacanta soo dhakay waa joogta kabacdi waa taymama kabacdi haddana intii dhimeed oo diina la gaarsiin la gaarsiya kama sabaqa si horta markiin taan waay markaas oo marka maxaa ziyaadi hadalkaa maxaa sihay hadalkaan dheeraadka oo ku darmi maxaasiye oo lagu daray <clears throat> shayga oo lagu daray maxaasiye macnaha waxa waaye hadii sadriga yani ziyaadada aw kaani maxaasiyahay dawoolka la dawoolay ama dalab lagu dawoolay ama faasha lagu dawoolay maya buktay maya jabta dalab lagu dawoolay maya bugta ma faasha la saaray waxyaalahaas hadee dawoolkaas maxaa faa'ideeyey maxaas keenay maca dalika waxaa layidhi daduuradiisii kulligeedii korkeedii inuu masaxaa la rabaa ri ee haddii ba lama yani ziyaadada dheeraadka oo ay ku dartay oo ku darmay oo ku dari maxaas yahay dheeraadka oo lagu dari maxaas yahay masaxa kuli jadurati bimaa manin maxay kutriya zaaidi sawiyaan waxaa zaaidi asubta sabiya ishaati waa asliha fain satara haddaw dawoolo dawiicii way jaraaxada lahayd amase yani miil jabmay haddaas dalab qaado camahu asku camimaa ishaada masxan asku camimaa masxan bimaa-in abadanba wadalika kaadaas ka jabiirat ishaada انfsr cnh msxn bmaa abdn kajabirat macnaha waxaa la wadaa garaa xadiis hadeysanaasoo la daboolay hadii jab aheed salab la saaray hadii jab ahayn yani dhaawac ayta boog aytahan yani faashi waxaa loo xiray waa dhahaa intifiyo asoo dhahaa intifiyo asoo dhahaa intii oo magaciisa dalab ka saarnayd hadii waxay ahayd meel jabka ay ahayd waa masaxaa qofkeeda diinka xataa uu taawaha masaxaa waa masaxaa hadii la saxo waa kaas yani maxaas waa masaxaa saxi waa dhaqaa biyasku masaxaa gabeeyey kulusuuxiina taas kale markaas kabacdi waa gabagabaysaa tayamama kamaa sabaqa si hore aan soo sheegnay kaasuu tayamumaa hadii korkiisa duuriya waa mustaxaab ziyaadadasan waay ziyaadadii yani waxay keenta imtaan faashaa saaran hadduu janaaba yahay ama bilaa wuduuas aado calaa kuli haal satrigaas meeha saaran yahay satrigaa korkiisii oo meeha la saaray korkiisa masaxaa maal satri waa masaxaa bimaain waxaa la yihi yani masxiga kulli lama saxamiy mate si madax lama saxay camal waay waxaa la yihi waxaa ansaxaa bacdi la masaxo bacd lmasxi <clears throat> <clears throat> si kufka camal bacdigii saxay ra'siga camal saas madaxa saasa bacd bacdiga madaxa xako kana saasa qalata inta oo waxaan hadaba inta biyaha waa la gaarsaa inta oo faasida ay biyaha waa la gaarsaa oo bukn inta faasida ay celihayso <coughs> <coughs> biyaha waa la gaarsayaa maxaa yeele iyada waxay celiyaasaa waxay buk goobta horseeda waxay saarnay haddii iyada haloo badan ay dawalaysa <coughs> hadda alxamdulilah sharootiyaa sifeen waa la okey karaa horseeda kudi waa la okey karaa sharootida lasii qaliya iyada waa waa sharoota waa la sharooteeyii